بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وهنكب الله بنا آيات أفرتن يا أفر إلى آيات كنتن يتضبع سورة العراف darsigii hore aayadii u dambaysay waxay ahayd wanazacnaa maa fii suduurihim min qillin oo xiqdi ah tajrii min taxtihim lanhaar xiqdi isuma qabaan ehe jannuhu waqaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada ilaahay meesha nagu soo hanuuniya baa mahadsan wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilahay meesha nagu soo hanuuniya waa fadligan iyo raxmadan haddaan لقد جاءت رسول ربك لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون dadkii fiicnaa waa sidaa wanaadaa way dhawaaqayaan asxaabu ljannati jannada saaxiibadeed asxaaba naari bay u dhawaaqayaan maxay dhihi ey qad wajadnaa antu waa mufasira an qad wajadnaa waan helay maa wacadanaa wuxuu noo ballan qaaday rabbunaa rabbigayo xaqan si dhab aan u helnay fahal wajadtum ma hesheen maa wacada rabbikum rabbigin wuxuu idiin ballan qaaday xaqan si dhaba ah. qaaluu waxay dhihi nacam waan helay faaddana waxaa dhawaaqi muadinun mid dhawaaqa baynahum dhexdooda oo muxuu dhihi allacnatullaahi cala aalimiin baa la naartii iyo cadaabkii baa lagu kala jiraa eelu jannihii baa waxay leeyiin waryaayaheen war annaga wixii alla noo balan qaaday heenlo barwaaqadaasaan ku jirtaay wixii alla idiin balan qaaday oo ciqaabaha ma hesheen haa bay dhihi axad baa dhawaaqi waa malag allacnatullahi cala daalimiinba waa naartii baa la jooga isku ragragan waxa weeye hadal ma jiro nabiy llahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markii beder odayaashii abujahli iyo raggii eh, labadii ilmo rabiico ahayd iyo raggii markii la laayey ee qaliibka lagu guray ceel goofa lagu guray sanaadiidii oo dhan markaasuu yidhi yaa hebelow yaa hebelow wixii alla ii ballan qaaday waan helay idinku ma hesheen cumar binu khadaab baa yidhi yaa rasuul allah dadkan baktigii siday kuula siday kuu maqli wuxuu yihi kama maqli ogidin laakiin wayna jawaabaynin wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu ljanati jannada asxaabteedii asxaaba naari bay u dhawaaqeen oo maxay yidhaahdeen ey qad wajadnaa eyda waa mufasira antum qad wajadnaa waan helay waan gaaray maa wacadanaa rabbunaa rabbigayo wuxuu noo ballan qaaday xaqan dhab baan u gaadhnay fahal wajadtum ma hesheen maa wacada rabbukum rabbigiin wuxuu idiin ballan qaaday xaqan dhab oo naar ah qaaluu waxay dhahayaan ama waxay yidhaahdeen waktigii aakhira la jooga nacam ha faadana wuu dhawaaqi muadinun mid dhawaaqaa baynahum dhexdooda oo muxuu dhihi allacnat ullahi cala aalimiin aalimiinta lacnad allaha ku taalo aalimiintu waa kuwe marka aladiina kuwa yasuduuna ka hor joogsanaya can sabiilillahi ilaahay wadadiisa dadka ka hor joogsanaya wayabquunahaa ariiqa ama wadada dalbi ciwajan qalooc dalbi wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro kaafiruuna way ka gaaloobeen sadada haddii masarkeedu suduud yahay iyagaa jeedsaday bay noqon hadduu masarkeedu sada yahayna isagaa iyagaa ka jeediyey bay noqon sadda sadan iyo sadda suduudan marka meetan aynu ka dhigno iyagaa ka jeedsaday daalimiintu waxaa weeye aladiina kuwa yasuduuna ka jeedsaday can sabiili illaahi alla wadadiisii xaqa ahayd wayabquunaha wadada la raadiyey ama la doonay wajan qalooc la doonay oo wadadii qalloociyey wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro kaafiruuna waa ka gaaloobeen wa baynahumaa ehlu jannaha ama jannadiiyo naarta dhexdooda waxaa ah xijaabun xijaab baa ah jannadii naarta xijaab baa udhexeeya wa cala alacraafi meesha dayrka ahee dhexdooda ana waxaa dushooda ah rijaalun rag yacrifuuna garanaya kullan kula arko ehlu jannihii ehlu naarkiia bisiimaahum calaamadooda ku garan ehlujannaha waxay ku garan wejiga nuuraya iyo acdaau wuduu'i kuwana wejiga madoobay ku garanayaan wanaadow way u dhawaaqi ehlu acraafku asxaab aljannati jannada asxaabteeda an salaamun calaykum nabadgeliya dushiina ahaat waad nabad gasheen khayr baad ku jirtaa lam yadkhuluuhaa ma ayna gelin kuwan ehlu acraafka ihi jannada weli ma gelin wamna yadmacuuna way damacsan yihiinoo ilaahay raxmadiisay wax ka adkeeno way damacsan yihiin alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay xijaab baa udhexeeya naarta iyo jannada acraaf rag baa acraafka waxaa la yidhaha dayr meel dhisan korkeeday saaran yihiin waa curfu diig oo kale meel kore yay saaran yihiin qolo walba way garanayaan ehlu janihii iyagu ma gelin weli laakiin way damacsan yihiin marka ehlu acraafka xadiis nabigu sheegay waxaa lagu fasiray markii miisaanka la keeno qofka xasanaadkiisa hadday dheeraato misqaala su'aabatin qandhicil ugaxda injirta qandhicil in la eg haday xasanaadkiisu dheeraadaan jannadu geli qofka ehlu naarka aan haddii sayi-aadkiisu qadra su-aabatin dheeraada naartuu geli waa qoladii xasanaadkoodii sayi-aadkoodii sinaadeen naarta waxay kaga badbaadeen xasanaadka jannadan waxay u geli waayeen sayi way isberber marka raxmadda alle de dhinacay rajacantahay waad garanaysa dhinac u badan doonto waad garanta sidaasuu nabi ku fasiray ehlu caraabka wa baynahumaa jannadii naarta dhexdooda waxaa xijaabun xijaab ah waa cala daydka u dhaxeeya dushiisa waxaa rijaalu rag yacrifuuna garan kullan kula arko ehlu jannihii ehlu naarka bisiimaahum calaamadooday ku garanayaan nuurka wejiga yay ku garanayaan iyo farxadda ehlu naarkana waxay ku garan wejiga madow wanaado way dhawaaqi qolada ehlu caraafka ihi asxaabaljannati jannada asxaabteeda oo maxay dhihi an salaamu nabadgeliya calaykum dushiina ah duca ma aha waxay u waramayaan waad nabad gasheen ogaada ku farxa wayna ogyihiin iyagu lam yadkhuluuhaa caraadku jannada ma gelin wahum yadmacuuna lakin way rajaynaya waidaa surifa markii la leexiyo absaaruhum ehlu caraafka indhahooda tilqaaa asxaabi naari naarta asxaabteeda jihadeeda markii loo leexiyo qaaluu waxay dhihi rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa hanaga yeeli maca alqowmi qowmkii alaalimiina ee aalimiinta ahaa markay way u duceeyeen waay khayr baad qabtaan naarta markay arkeenoo la dhowrsiiyey alla ilaahu kuwa ha nagu darin bay yidhahdeen ilaahu kuwa ha nagu darin cajiib waidaa surifat markii loo leexiyo absaarhum indhahooda ahlu acraafka tilqaaa asxaabi naari naarta asxaabteeda jihadeeda qaaluu waxay dhihi rabbiga rabbigayo laa tajcalnaa hanaga yeeli maca alqowmi qowmkii aaalimiina ee aalimiinta ahaa wanaadaa way dhawaaqi asxaabul acraaf asxaabul acraafkii aan jannadii naarta midna gelin rijaala rag bay u dhawaaqi yacrifuunahum ay garanayaan bisimaahum calaamad ay ku garan oo ehlunaarka aqgaro oo qaaluu waxay dhihi ama waxay yidhaahdeen maa aknaa muxuu idinkaga filaaday muxuu idinka deeqay cankum xaggiina jamcukum jamaacadiinii faraha badnayd ee laandheeranimadii yomaa shaygii kuntum adayn tastakbiruuna kuwa kibra waxay la hadlay dad ay garanayaan bay la hadlay marka waxay leeyihiin war raggii farihii badnaa iyo xooggii aada ku faanayseen iyo kibirkii muxuu idinka taray naar idin ka taray may wanaadaa way dhawaaqi asxaabulacraaf qolada dayrka dul saaran rijaalan rag bay u dhawaaqi yacrifuunahum ay garanayaan bisiimaahum calaamadooda ay ku garan qaaluu waxay dhihi maa aknaa muxuu idinka deeqay muxuu idinkaga filaaday cankum xaggiina dhinaca naarta markii la ego jamcukum jamaacadiinni kasratukum farabadnidiinni yomaa shaygii kuntum adayn tastakbiruuna kuwa kibra haaulaai kuwaasi kuwa jannadii farta ku fiiqi aladiina kuwii sowma ahaa aqsamtum aada ku dhaaran jirteen laa yanaaluhum allaahu alla inuuna siinaynin oo gaadhsiinaynin biraxmatin raxmad yuqaalu lahum loo yidhi idkhulu ljannata jannada gala laa khawfun cabsi calaykum dushiinna ma aha walaa antum idinkuna taxzanuuna murugoon maysaan qoladii asxaabulacraafka ahayd yaa qoladii waxay weydiinayaan muxuu idiin taray jamcii iyo xooggii haddana waxay leeyihiin qoladaas jannada ku jirteen masaakiinta aada ku sheegi jirteen sow kuwaad lahaydeen mah alla waxbaba siin mahay ee jannadii loo ogolaaday oo wax cabsi ay qabaani ay jirin haa-ulaai kuwaasi aladiina kuwii ma ahaa aqsamtum aada ku dhaaran jirteen laa yanaalahum allaahu alla inuuna gaadhsiinaynin oo siinaynin biraxmatin raxmad udkhuluu aljannata jannada galaa loo yidhi laa khawfun cabsi calaykum dushiina maaha fi lmustaqbal walaa antum idinkuna taxsanuuna ma murugoonaysaan hawl baa meesha ka socota cajiiba ah. waxaa weeye wax la isu tarina ma jiro wanaadaan way dhawaaqi way dhawaaqeen haddaad doonta dhaylan waa alla subxaana wa tacaala waxba dib kama aheen wanaadaan way dhawaaqi asxaabu naari naarta asxaabteedii asxaab aljannati bay u dhawaaqi oo maxay dhihi kusoo shuba calaynaa dushayada milamaahay biyaha xaggooda wuxuu nagu soo balqiya aw mimaa kii qaarkii nagu soo shuba rasaqakum ullah alla idinku arzaaqay qaaluu ahlu jannuhu waxay dhihi ina allaha alle xaramahumaa risqiga iyo biyaha wuu ka xaraam yeelay calakaafiriinta ala qoladii naarta ku jirtay baa dhihi war qaraabaynu nahay bilmatal waxaa laleeyahay mid walba qaraabadiisii hadduu arko war biyahana wax nagu soo saydha basayaa nahay bal risqigana wuxuu naga siiya meeshaa naarta la jooga risqi baa la rabaa iyo wax la cuno gaajaa ka jirta meeshii markaasi ehlu jannuhu waxay dhihi gaalada ilaahay uu ka xaraam yeelay risqiga jannada iyo biyaha jannada gaalada ka xaraam oo allah subxaanau watacaala yuu ka xaraam yeelay wanaadaa way dhawaaqay asxaabu naari naarta asxaabteedii asxaab aljanna jannada asxaabteediiba u dhawaaq waxay dhihi an afiiduu kusoo shuba calaynaa dusha yada min almaai biyo xaggood wuxuu nagu soo shuba ow mimaa kii rasaqakum allahu alla idinku arsaaqay qaaluu waxay dhihi ehlu jannuhu dadka alla barwaaqeeya awliyada alla ihi in allaha alle xaramahumaa risqiga iyo biyaha jannada uu ka xaaraam yeelay calalkaafiriina gaalada uu ka xaaraam yeelay gaalada waa kuwe aladiina kuwa ittakaduu ka yeeshay diinahum diintoodii lahwan dheeldheel iyo walaciban ciyaar waqaradhum ay ku kadisay alxayaatu dunyaa noloshaan dhow ay ku kadisay kuwa la sheegay ee qiyaamaha masalada waxaa naga laynoo soo hordhigay waxa jannada lagu galo iyo wax naarta lagu galaa laynoo qeexaya midun kala doorade adigaa khiyaar maanta khiyaar baad leeda allah wuxuu ina siiyey caqli iyo cilmi iyo raashinkaan cuni lahayn buu alla ina siiyey kala dooro ay ku waa kuwee ay jannadu xaaraamta ka tahay risqigeedu aladiina kuway ittakhaduu ka yeeshay diinahum lahwan walaciba bay ka yeesheen ciyaar iyo dheeldheel lahwiga waxaa la yidhaha waxa lagu madadaasho oo wixii aad qabsan lahayd kaa mashquuliya lacibkana waxaa la yidhaha wax daal mooye aan khayr laga helaynin waqaratum lxayaatu dunyaa noloshaa dhow baa ku kadisayo inay xaaladu sidan tahay bay mooda isla markaana wixii xaqah loo sheegay waxyaabo badan bay ku sheegen war daaya dayntan yaanu qabsanaynaa falyawma maanta nansaahum waan ka tegaynaa alla wax ma iloobo nansaahum waan ka tegaynaa sidii wax la iloobay yaa faraha looga qaadi kamaa nasuu siday u iloobeen liqaaa yawmihim maantadan la kulankeena haadaa ee kana wamaa kaanuu mana aanay ahayn iyo wamaa shaygii kaanu ay ahaayeen yajxaduuna kuwa diida biaayaatina allah maanta waan ku dayn buui cadaabka waan kaga tegey u naxariisan maayo sida iyaguba eh, xaqa uga tageen wy allah wax ma iloobo laakin iyagu sidii waxaan dal laga lahayn oo kale yaa loola dhaqmi falyawma maanta nansaahum waanu kaga tegaynaa naar farahan ka qaadaynaa kamaa nasuusay u iloobeen liqaaa yawmihim yoomkan la kulankiisa hadaa e kana iyo maa shaygii kaanu ahayn yajxaduuna kuwa diiday biaayaatina aayadaha yaga diiday intaan yar cibaartaan garab marayna wa kawnihim jaaxidiina wey man walaqad ji'naahum qoladaa naarta gashay nwaan ula nimid bikitaabin kitaab fasalnaahu aan cadaynay oon kala qaadqaadnay calaa cilmin maa cilmin ogaan aan ogahay kitaab aan ogahay yaan u keeno kala cadeeyey hudan xanuun xaaluu kitaabku yahay iyo waraxmatan raxmad liqawmi qowm yuminuuna rumeeyey cid walba kitaabku waa hudi iyo raxmad buu ahaan lahaaye kuwa diiday hadda way gara mareen marka sidaasaa muminiinta iyagaa ku nafciyey oo ilaahay khayrka waafajiyey marka allah wuxuu leeyahay dadka naarta galay ayaan daradaasi haytaso kutub baa loo keeno rusul baa loo keeno waa loo digay kitaab wax walba cadaynay wax walba qeexayaa loo keenay way iska diiday marka dee waa abaalkood wey waxaan walaqad ji'naahum waan ula nimid bikitaabin kitaab fasalnaahu aan cadaynay kala dhigdhignay calaa cilmin maa cilmin ogaan alla xaggiisa ka ahaatay alla isagoo og buu kala caddeeyey oo soo dejiyey hudan xaaluu kitaabku hanuun yahay oo ciddii raacda uu hogaamin iyo raxmatan raxmad liqowmin qoom buu u yahay yuminuuna rumeeye allah wuxuu leeyahay dadka adduunka joogaan la sheegi hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa tawiilahu qur-aanka fasirkiisa mooyaane yowma maalin yatii u yimaado tawiiluhu qur-aanka fasirkiisu yaquulu ladiina kuwii waxay dhihi nasuuhu ka tegay ee ilooba min qablu horay uga tegay qad jaaad way noo timid rusulu rabbina rabbiga iyo rusushiisii bilxaqi bay noola timid ee fahallanaa ma noo sugnaaday min shufacaaa wax noo ergeeya oo fa yashfacuu lanaa ha noo ergeeyaan ow nuraddu ma nala celin oo fa nacmala aan camal falno hayr aladii kunaa nacmalu aan camal falayn keyrkii waxaa laleeyahay dadku tawiilka hadda culimadii hore islaamkii hore waxaa loo yaqiina tawiilka fasirka yaa loo yaqiina tawiil fasirka marka tawiilka qur-aanku markuu yimaado waa qiyaamadii iyo tawiilkiisu markaasu imanaya tawiilkiisu markaa maalinta iyada bal dhibka haysa dhow hal yanduruuna mayay sugayaan ilaa tawiilahu quraanka aanka fasirkiisa mooyaan oo qiyaamadii iyo wixii laga sheekeynayey ee oo qur sheekeyn hortooda is soo taagaan yowma maalin yatii uu u yimaada tawiiluhu qur-aanka fasirkiisu yaquulu ladiina nasuuhu kuwii iloobay waxay dhihi min qabli hoorii iloobay qad jaaad way timid rusulu rabbina rabbiga iyo rusushiisii way noo timid bilxaqi xaq bay noola yimaadeen ee fahallanaa ma noo sugnaaday min shufacaa wax noo ergeeyo alla noogu ergeeya oo fa yashfacu lanaa hanoo ergeeyaan aw nuraddu manala celin fa nacmala aan camal falla kayr aladii kii kayrkii kunna aanu ahay nacmalu kuwi camal fala allah wuxuu leeyahay qad khasiruu way khasaareen anfusahum naftoodii ku khasaareen raasamaalkii bay waayeen la yidhaha reesamaalkii markaad weydo wadalla waxaa ka lumay canhum xaggooda ah. maa shaygii kaanuu yaftaruna yaftaruuna kuwa been abuurso oo waynoo shafaaco qaadi ay dhihi jireen wixii baa la waayay meela ukaceenba lama hayo meela ukaceen lama hayo marka naftoodii bay ku khasaareysa khasaaro naftoodii bay waayeen oo ciqaab ku rideen meeshay naftooda ka badbaadin lahaayeen qad khasiru way khasaareen anfusahum naftoodii bay ku khasaareen oo la waayey ka baaba'day naar ugu sabababeen wadalla waxaa ka lumay canhum xaggooda maa shaygii kaanuu ahin yaftaruuna kuwa been abuurto oo waynoo shafaaco qaadi ay dhihi jireen ina rabbakum allah ina rabbakum rabbigiinu allah weye aladii allah weye khalaqa samaawaati samooyinka abuuray waalarda dhulkana abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood uma stawaa ka kor noqday cala alcarshi carshiga ka kor noqday yuqshi leyla habeenka wuxuu ku daboolaa alle annahaara maalinta maalintii oo cad buu habeen iman uu dabooli wuu qarin yadlubuhu habeenku maalinta wuu raadin xafiifan si degdega ah. yani dabada isku hayaano habeenku maalintuu raadinaya wuu soo socdaa wuu soo socda maalintuuba meesha ka saare washamsa qoraxdana alla waa abuuray iyo walqamara dayaxa wanujuuma xidigaha musakharaatin xaal la socodsiiyey biamrihi amarkiisa lagu socodsiiyey allah subxaanahu wa tacaala lix maalmood buu abuuray samadii ardada marka samadii ardada la baahiye waxaa la yidhi ciiddaa la sameeyey turba sabtida ciiddaa la sameeyey axaddana buuraha la sameeyey isniintana geedaha la sameeyey talaadadana makruuha waxa dhibaatada badan baa la sameeyey arbacadana nuurkii baa la sameeyey waa la faafiyey daabooyinkii khalqigii baa lagu faafiyey jumcada oo casarkii ana nabiyullahi aadan baa la abuuray marka sidaasal waa lix maalmood ilahay baa maalmaha culimadu waxay yidhaheen waa maalmahan adduunkay la mid yihiin mase maalintiiba kun bay la mid tahay allah baa ka warqaba laakiin allah subxaanau wa tacaala hal mara kun buu ka abuuri lahaa waxoo dhane innagaa tartiibta layna bariyo in wax la kala horreysiiyo sida wax u taab noqon karo innagaa layna baraya oo deg dega laynoo diidan yahay allah subxaana watacaala istawaa cala alcarshi ma muctazila noqonaayo waxaynu idinaa qalabahu waqaharahu mase mujasima noqonaayo wuu dul fadhiyaayo lagu soo laalaadiyey baan dhahnaa la labadaa midna dhihi mayno toddoba aayadood yaa qur-aanka istiwaaha cala alcarshi ku jirta aayaddan waa aayadda konton iyo afar suuratu yuunus waa aayadda saddexaad suuratu racad suuratu ah waa aayadda shanaad suuratu furqaan waa aayadda konton iyo sagaal suuratu aliflamim sajda waa aayadda afraad suuratu lxadiid waa aayadda afraad kuma jirto qur-aanka kariimka iyo luqada carabta istawa oo bimacnaa qalaba kuma jirta ka yaab xadiid haddaad akrido luqada carabta akrido istawa bimacnaa qalaba kuma jirto alaba qalabadu waa sidaa wey marka nabiyullaahi maxamed sidan inagu soo gaadhsiiyey saxaabaduna sidana inagu soo gaadhsiiyeen taabiciintiina sidana inagu soo gaadhsiiyeen taabicu taabiciintiina sidana inagu soo gaadhsiiyeen culimada islaamku kulli sidan ay ku wada tageen inaan la ta'wiilayn waxaa qofkii ilaahay wuxuuna ku sifoobin ku sifeeya oo alla wax ku tashbiihiya waa gaal qofkii alla wuxuu isku tilmaamay oo nabigiisu ku tilmaamay awilana waa gaal rasmi ah almuctazila maxay yihiin marka marka labadaa midna noqon mujasim oo ilaah carshiga uu ku dul fadhiyaa uu laalaana ha dhihin mucadil ha noqonino maba jirtaa waxaanu ha dhihin qolada muctaziladu waxay daliishadaan hadda qur-aanka istawaa markuu ilaa ku tallaabo waa qasad calaa markuu ku tallaabona waa kornoqo markuu laazim noqdana wuu kamil noqda wey qur-aanka intaan baa istawa ku jir wuu ku badan yahay istawaada qur-aanka qur-aanka istawa bimacnaa qalabha luqada carabta kuma jirto marka nin ahda la yidhaha oo nasraani ah oo gaal ah bayt uu yidhi iyo muctasiladu soo qaataan istawa bishrun cala alciraaqi bikayri qitaalin wadamin mihraaqi waa qalabahudi meesha kaasi soo qaata marka maxaa kugu kalifa qalabahu waqaharahu maxaa kugu kalifa hadda sidan aan sheegayo ma waxaan idhi alla carsiga uu dul fadhiyayo wuu soo laalaadiye lugihi may haddana ma dhihi karo istiwahaashu ma jira ma dhihi karo maxaan ku daynaynaa istawaa calaa carshihi imaamu maalik yaa la bal istiwaha ka war alistiwaau macluum buuri waalkayfu majhuul wasuaalu canhu bidca ukhruj bilacnat illaah war naga tag buuri qarnigii saddexaad bay balaayadanu soo biirtay marka toddobadaa suura aayadood istawaa uma stawaa cala alcarshi suuratu dah mooyaane waa uma stawaa cala alcarshi suuratu dah arraxmaanu cala alcarshi istawaa saas markuu ogow laysa ka mili shay qolada mujasimiinta ah ee qolada muctazilada marka hore wax usoo xaadiri haddii sidan lagu daayo ilahay waxba u ekaan xagguu wax uga ekaan laysa ka mili shay baaba laleeyahay ee kidaba maxaa qalbigaaga soo gelay allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina rabbakum rabbigiin allah wey aladii allah wey khalaqa samaawaati samada abuuray waalarda ardada abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood uma stawaa ka kor noqday cala alcarshi carshiga dushiisa ka kor noqday yugshi leyla nahaara ilaah qudradiisa habeenkuu maalinta ku dabooli oo maalintii oo cadaan aho lagu jiro yuu habeenku maalintii ka dul iman habeenku maalinta wuu raadsan xafiifan si degdega yani dabada isku hayaanoo kama hadhayo washamsa qoraxdana alla wuu abuuray walqamara dayaxana alla wuu abuuray wanujuuma xidigahana wuu abuuray musakharaatin xaal lagu socodsiiyey biamri alla amarkiisa iyo maamulkiisa ay ku socdaan intaasoo dhani alaa lahu lkhalqu walamr alaa tanabuh bay culimmadu isticmaalaan hooy bay oo alaa lahu lkhalqu abuur baa alla u sugnaaday iyo walamru maamulkaba abuurka iyo amarka nahyiga iyo amarka iyo sharciga iyo sharciyeynta intaba allah baa iska leh muctazilada waxay dhahen khalqigii amarku waa isku mid bay dhahen waa isku mid bay dhahen muctazilada muctazil ha noqonin sheekh alaa tanabahu lahu lkhalqu abuur baa alla u sugnaaday walamru rabulcaalamiina caalamiinta rabbigeeda ahaa alla subxaana wa tacaala darajadiisa iyo sharaftiisa iyo way saraysaa subxaana wa tacaala markii carabta culimadu ay qorayeen af carabiga markii la qorayay yaa tabaaraka iyo watacaala si ay u kala sareeyaan baa la garan waayay isagoo nin luqada qoraya baadiye jooga gabadh iyuu dhur waa kala tegay neef buur buu la fulay abi akhada bay tidhi tacaal jabal tabaaraka ljabal wa tacaala bay tiri buurta intuu la fuulo lasii fuuray luqadu waa sida tabaaraka allaahu allah sareeya rabulcaalamiina caalamiinta rabbigeeda ahaa udcuu barya rabbakum rabbigin tadarucan khushuuc aan kibir ku jirin iyo khufyatan hoos ahaan inahu alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba maxaa laina yidhi markaad alla baryaysaan khushuuc idinkoo degan oo aan meel dhowr dhowr iyo waxaas idinku jirin alla barya oo sahaan u bari oo sahaan haddaad dhawaaqdo yaa dhawaaqa maqashiin nabiyullahi maxamed muxuu yidhi markay dhawaaqeen buu yidhi irbacuu calaa anfusikum war naftiina u dhimriya fainakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba ku dhagala iyo ku maqan midna uma yeedhaysaan aladiina tadcuunahu qariibun minku idinku dhow yahay hoosu dhiga hadalka ducaa dhan hoos baa loo dhigay ducooyinka kor loo qaado waxaa kamid a ah markii balaaya jirto markii abaari jirto markii colaadi jirto markii waxyaabaha noocaas markii jamaaco ahaan loo ducaysanayo kor baa loo qaadi laakiin markaad adigu keligaa tahay oo dadku caadi yihiin hoos ayaad isaga ducayso intan hadda inteenan meesha fadhida nin waliba wax gaaru alla ka rabaa wax isku wax ka rabaa ma jiro marka hadduu nin kale yidha waan u ducayn hadday waxa weeye eh, khalad badan baa ka dhacya dad badan baa waxay rabeen aan la sheegayn markl midda kale ducada ah, haduuna qofku macnaheeda garanay aamin ma dhihi karo bishardi waa inuu maqlayo macnaheedana garanay markuu aamin leeyahay war aayad hoos alla u bari wax alla wixii wardi ay adiga alla idiin dhexeeyaan hoosaa unbaa la rabaa bilmasjid khalliga nabigoo kale soo adiga alla idinkama dhexeeyo hoos u salli wax alla wixii daaco ahee aan kor loo qaad sida salaade jahriyada aan ahayn iyo aadaankii wax aan ahayn adiga alla kaliya idin dhaxeeya hoos ahaan waxaa la yidhi salafu saalix rag badan oo kamid ahaa yaa reerkooda markay joogaan reerkoodu wuxuu akriyay ayna maqlayn iyo wuxuu tukantoona dhowr iyo toban ragcadoodna wuu tukaday hadda garo oo allah wuxuu leeyay marka laa yuxib lmuctadiina ducada ku xadgudbina ducada iyo wax walba ku xadgudbina ducada xadgudubkeeda waxaa kamid ah, ilaahu martabatu nebi isii sidaas oo kale martabatu nebi ilaahu heer sare igaadhsii yani waxyaaba aan loo baahnayn iyo alfaad aan ducaba ahayn oo ducadii nabiga laga soo naqliyayba aan ahayn ood ku ducaysato udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan khushuuc iyo wakhufyatan hoos ahaan inahu alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba ducada iyo keyrkeedba walaa fi lardi dhulka bacda islaaxihaa intay wanaagsanaatay kadib wadcuuhu alla barya khawfan cabsi iyo wadamacan rajo ina raxmat allah alla raxmadiisu qariibun way u dhowdahay min almuxsiniin qofku hadduu muxsin yahay raxmaddii alla way agtaalla way la socotaa way kubartanku ugu jiraa allah subxaana wa tacaala marka dhulkaa fasaadinina dhulkii oo islaam jooga shirkaa ku fasaadinina boob iyo dhaxa ku fasaadinina xan iyo hadal tiraha ku fasaadinina dhulka waxa xun oo dhan ka ilaaliya intuu islaax noqday oo dadku muslimiin noqdeen kadib gaalnimo iyo shar iyo bidcinimaha u keenin hoos ahaan u barya idinkoo cabsi iyo rajo almuminu waa inuu bayna alkhawfi waraja waa inuu qofka muminka labada garab ku duula yahay cabsi uu alla ka baqi iyo alla u rajaynayo lama rabo inuu dhinaca cabsida uu xigo alla ka quusan raxmadiisa boqolkiiba boqol inuu yidhaahdo ehlujannaan ahayn lama rabo dembigiisa waa inuu ka baqaa haddana ilaahay raxmadiisa waa inuu rajeeya waa inuu sidaa ku noolaadaa bayna alkhawf waraja laakiin marka naftu ay dhodhowdahay xagga rajaha u bado markay naftu dhodhowdahay walaa tufsituu hafasaadinina fi lardi dhulka bacda islaaxihaa wanaajinteeda kadib inta tawxiid iyo diin iyo wanaag uu adlada yimid iyo nabad fasaad hawla imanin wadcuuhu alla barya khawfan cabsi darteed iyo wadamacan rajo darteed ina raxmat allaahi alla raxmadiisu qariibun way u dhowdahay min almuxsiniina wayna agta alla kaama foga ha ka quusanin raxmadda alle wahuwa alle alladii allaha weeye yursulu dira alriyaaxa dabaylaha bushran bishaaro xaalo ay yihiin bayna yaday raxmatihi jaxmadiisa horteeda oo roobka ah hataa idaa aqalad markay kor yeesho dabaysho ay kiciso saxaaban daruur iqaalan oo culus suqnaahu biyo ku culus garo oo biyihii ka bateen suqnaahu waan hogaaminaynaa libelaydin magaalo mayitin oo dhimatay oo abaara fa anzalnaa waan ku dejinaynaa bihi ardadaa dhimatay beled kaa dhintay almaaa biyihi fa akhrajnaa waan ka soo saaraynaa bihi bilmaai min kulli samaraati midho oo dhanba allah subxaanahu watacaala dabaysha waa ka ad aragtay markay dabayshu kacda xafxaflayn roobkay hor socotaa bishaaro u tahay roobkii halkaa ka muuqda horta hore dhulcidkoon daruurba lahayn ba dabayshu kici waa dabaysha raxmadda daruuro waaweyn baa kici oo bilaabmi oo fad iyo fad iyo isfuulfuuli markay biyuhu ka buuxsamaan yu ilaahay meeshuu la rabay yuu uhogaamin markaa markaasaa beertii barwaaqoobi oo wixii ka soo bixi wahuwa alle aladii allah weye yursilu riyaaxa dabaysha dira bushran xaalo ay bishaaro tahay bayna yaday ramati ramadiisa horteeda roobkii hor socotaa dabaysha roobkii oo soo socda oo horay oo intay dabayshu waa hore daruurihii kicisay yo hor socotaa xataa idaa aqalat dabayshu markay kor yeesho oy kiciso saxaaban daruur siqaalan oo culus bilmaai biyaa ku culus oo laga buuxiya allah subxaana wa tacaala haddayna dabayshu haddayna daruurtu jirin biyaha ma shaandhoobeen biyuhu mar keliyay bug soo dhigi lahaayeen oo ku dhici meel walba daruurtanaa shaandhaynaysa oo xabad xabad ka dhig iyo firifiri ka dhig oo dadka haday halaagi lahayd daba daruurtanaa ku filan suqnaahu waxaan u hogaamin ilaa beled xataa idaa aqalad markay kor yeeshay saxaaban daruur siqaalan oo culus suqnaahu waxaan u hogaamin libeledin waxaan u kaxayn libeledin magaalo mayitii dhimatay oo abaara oo nabaad lahayn faanzalnaa waan ku dejinaynaa bihi beledkii almaaa biyaha faakhrajnaa waan ku soo saaraynaa bihi biyihii min kulli amaraati midho oo dhanba ayu midho midho geedood iyo midho baleed iyo daaqii xooluhu cunay wax walba soo quraanshada xataa ku raysan kadaalika sidaa dhulkaa dhintay loo nooleeyey yaanu nukhriju usoo soo saarnaa almowta kuwa dhintay haddii qofkii moodi sidee loo soo saari dhihiyo sidaasaa loo soo saari dhibka yar dhulkii abaarta ahaa maanta ee lagu gubtay ee waxba aan ahayn hal roobi markuu helo maxaa sugiga hore ka soo bix dadka dhintayna sidaanbaa loo soo saari roob baa samada ka soo dhacaya waxaa lagu tilmaamaa roobkaasi qof walba dhibicdii uu ka beermay midi makaankay ku dhici midna jidhkay ku faafi midna kor baa la geyn hadda taas xadiis ma aha midna kor baa la geyn marka roob baa imanayo marka dad kala soo saari cajbudanabkiina ma dhimanina meeshii uu jooga dibic waliba ruuxeedii bay ku duldhici markaas soo biqli ruuxeed waaba la soo bixiba kadaalika sidaas yaanu nukhrijilmowtaa kuwa dhinta u soo saaraa waxaan sidaa idinku sheegnay lacallakum tadakkaruun inaad waantoodaan darteed baa sidaa la laidinku sheegay allah subxaana wa tacaala